الrajaa ayaynu ku soo jirnay wcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal kuna qucuuda maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalam abu hureyre wuxuu leeyahay radi allahu tacala canhu ardaa kunaa waxaanu ahayn qucuudan kuwa fadhiya maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalam nebiga maciisa salawaatu اllah wasalaamu calayh wamacnaa waxaana la joogay marka aanu nebiga la fadhinay salawaatu اllah wasalaamu calayh abu bakrin wa cumara radi allahu tacaala canhuma abu bakr iyo cumar ayaana la joogay fii nafarin waxaa intaa dheeraa koox oo asxaabta nebiga ka mida salawaatu اllah wasalaamu calayh faqaama rasuulu llahi sala اllah alay waslm min bayni adhurina faqaama waxaa kacay rasuulu llahi sala اllahu alay wasalam oo baxay macniih nebigu waa kacay salawaatu اllah wasalaamu calayh abu bakr iyo cumar iyo raggii odayaasha saxaabadii iyo raggii kale akhyaartaha asxaabta ahaa ayuu nebigu ka dhex baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu aaday bannaankii hadduu cabbaar ka maqnaa min bayni adhurinaa dhexdeennuu nebigu ka baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa abta'a waa naga soo daahay calaynaa dusheenna wakhtigii caadada ahayd nebiga kuma imanin salawaatu ullahi wasalaamu calayh ta kale nebiga calayhi salatu salaam qadaa'u aaday xaajaduu soo gudanayey haddana waa la waayey suga waa la sugay haddana waa la waayey abaar haddii la sugay wuxuu yidhi fakhashiina abu hurayra waa cabsannay an yukhtaaca duunana nebiga calayhi salaatu wasalaam in la qaato duunana annaga sokaydeenna oo macnuu waa maxay meeshii uu aaday iyo annaga dhexdeenna macnaa inta noo dhexaysa in cadow intuu fadhiistay nebiga la baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh taasaanu ka cabsannay fafasicnaa marka waa ummad nebigeedii u baqanaysa weeyaan fafasicnaa waa argagaxnay faqumnaa waanu istaagnay fakuntu waxaan ahaa awalu man fazac qofkii ugu horreeyey argagaxa ee taba nebiga calayhi salaatu wasalaam fakharajtu waa soo baxay abtaqii anoo nebiga raadinaya rasuul اllahi sal alay slam rasuulka alla anoo raadinaya xata ataytu ilaa aan imid xaa'ian derbi weeyaan lilansaari ay lahaayeen beer reer ansaar ay lahaayeen oo derbi aho wareegsan ayaan imid markaan imidna wadakara alxadiia bituulihi xadiid aad u dheer buu ahaayo xadiidka dherarkiisii buu tilmaamay abu hureyre radi allahu tacaala canhu ardaa wuxuu yidhi waa raadiyey meelaan ka galo waa waayey waxaan arkay meel yar oo hoose oo dhistii iyo oodii iyo xaggeeda hoose markaasuu yidhi faxtafastu kamaa yaxtafizu thaclab siday u garguurato dawacado ay u gasho saasoo kalean anna u galay buu yidhi haddaan beertii dhex galay oo aan raarraadiyey rasuulkaan ugu tegey calayhi salaatu wasalaam markaasee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maxaa dhacay waan u sheegay rasuulka allo waanu kuweynay ina laga kaa waxaan moodaynay xaajadaadii markaas soo dhammaysatay annaga meeshaanu joogna dhexdeenna inuu cadow ku dafay marka ummaddii oo dhan waa ku raadinaysaa sidaa darteed aniguna waxaan ahaa qofkii ugu horreeyey argagaxa waa ku raadiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waa kan wadakara alxadiia bituuli xadiid aad u dheer buu ahaa wuu sheegay ilaa qowlihi uu ka soo gaaray faqaala rasuulu lahi sal allah alay wasalam abu hureyre hadduu hadalkii dhammaystay nebigu wuxuu ku yidhi idhab kac oo bax labadiisii kaboodna waa siiyey abu hureyre kaba ma wadanin xitaa markaa nebigaa kabihiisii siiyey oo wuxuu ku yidhi idhab bax faman laqiita cid allaaliya ciddaad la kulanto waraa haada alxaa'idi derbigan gadaashii ah buudkii aad ka soo gashay iyo dhistii gadaasheeda qof allaaliyo qofkaad kula kulanto qofkaasoo qiraya yashhadu qiraya an laa ilaaha ilaah inuusan jirin xaq lagu caabudo ila allah qofka isaga haddaad la kulanto oo mustayqinan rumaysan biha kelimada tawxiidka ah qalbahu qalbigiisa ka rumaysanoo si ikhlaasa u rumaysan fabashirhu biljanna jannada ilahay ugu bishaare marka baab raja weeyaano qof allaaliyo qofkaad aragtay ee qiraya shahaadata an laa ilaaha ila allah ana muxamadan rasuulu اllah mukhlisan biha min qalbihi ah qofka isagaa janno ugu bishaaree buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalam xadiidku waa sii dheera intaa rawaahu muslimun intaasa inaga khusaysa baabka وعن cبد اللh بن cمر بن الcاaص رضي الله تعالى عنهma أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم nebiga alle tla waa akhriyey qowl الlahi عزa وجل ilahay qowlkiisii buu akhriyey في إbrاhيm ay fii shani ibraahim nabiyullahi ibraahim shanigiisii oo muxuu ahaa rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas faman tabicanii fainahu minii rabbi yaa rabbi weya inahuna asnaamtii ina nebi ibrahim asnaamtu ka soo hadlahaye fii suurati ibraahim weeyaan rabbi inahuna rabbiyow asnaamtani adlalna waa lumiyeen kaiiran wax badan oo min annaasi dadkii ka mid ah sanab maxaa loola jeedaa ma aha kan la qorqoray oo keliya xataa hawada qofkii uu raacayo waa ilaahay way ilaahay ka soo haray subxaana wa tacaala hawadiisa disaayarka waxaanay yidhaahdaan qofku iska qaadanayo wuxuu doono uu samaynayo taa iyadaa naftirkeeda waxay tahay ilaah la caabudayo ilahay ka soo haray weeye maxaa u daliila biqowlihi jala wacala afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah ka waran qofka ilaahiisii ka dhigtay hawadiisa oo waxay faraysana waa la imanayaa waxay ka reebaysana waa ka fogaanayaa hawadiisa meeshay marisa ayuu marayaa hadhowna wuxuu isu haystaa inuu xor yahay isagu laakiin hawadiisu addoon u yahay ma jirto wax xorriyad la yidhaahda adduunkan imaa qofku inuu ilaahay caabudayo wa imaa inuu hawadiisa iyo shaydaan iyo wax la caabudayo wax ka dhexeeya ma laha ama sanam buu caabudayaa ama shaydaan buu caabudayaa ama hawadiisuu caabudayaa ama rabuulciza jalla wacalaa buu caabudayaa wax ka dhexeeya intaa ma laha qofka xaq iyo baail weeyaan labadaa wax u dhexeeya ma laha rabbina waa isagii noo tilmaamay famaada bacda alxaq ila adalaal haddii xaqa qofka uu diido oo maxaa ka dambayn kara aanan baadi ahayn marka rabbi inahuna rabbi oo asnaamtii adlalna waa lumiyeen kaiiran wax badan oo min annaasi dadkii ka mida faman tabicanii marka qof allaaliyo qofkii iraaca ee ku kufriya macnihii asnaamta fainahu kaa isagaa minii anigu iga mid yahay sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhriyey wa qowlu ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ee fii suurati almaa'ida ku jirtay weeye aakhirkeedii wuxuu odhanayey rabbi in tucadibhum weeyaan in tucadibhum rabbiyow haddaad cadaabto fainahum addoommadani cibaaduka weeyaan waxaa ka soo horreysay anta qulta linnaasi ittakhadunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah ilaa u nabiyullaahi ciisa yidhi maa qultu lahum ila ma qad amartanii ilaa aakhirkeedii marka in tucadibhum rabbi ow haddaad cadaabto fainahum iyagu cibaaduka addoommadaadii weeyaan wain takfir lahum ilaahu haddaad dembigooda iska dhaaftana fainaka adigu anta adigu rabbiyow alcasiizu allihii adkaanta u saaxiibka ahaabaa tahay cid adag aysan jirin alxakiimu falsuban farafaca yadayhi labadaa nebi qisadoodii markuu ka warramay nebiyullaahi muxamed oo labadoodaba laba aayo oo fi qur'aani اlkariim ilaahay nooga waramay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gacmaha kor taagay wa qaala wuxuuna yidhi allahuma ummatii allahuma ummatii ilaahayow ummadayda ilaahu ummadayda macna waa naxariista nebiga calayhi salaatu wasalaam raxmatan lilcaalamiin uu ahaa calayhi afdal الsalaati wassalaam allaahuma ummatii ummatii ilaahu ummadayda ummadayda ayuu ku celceliyey wa bakaa nebigu waa ilmeeye raxmatan liummatihi sala اllahu alayh alih wasalam faqaala allahu caza wajal ilaahay wuxuu yidhi idhab ya jibriil jibriilow bax baa lagu yidhi yaa jibriil idhab bax ilaa muxamedin u tag waxaa ku dhahdaa warabbuka aclam iyadoo rabbi xaaladda nebi muxamed wuu og yahay rabbigaa wax weydiisaa lagu yidhi fasa'alahu waa weydiistay fasalhu waxaa weydiisaa maa yubkiika maxaa kaa ohisiinaya ina nebi rabbi ummatii ummatii su u waa isaga ilmeeye maxaa ka oysiinaya ku dheh maxaa kugu dhacay faataahu jibriil baa u yimid fa faahbarahu waa u sheegay rasuulu lahi sal اla wasalam bima qaala wuxuu ilaahay yidhi wa huwa allana aclamu nebiga xaaladiisa iyo waxa ka ohisiinayay alle waa ogyahay faqaala allahu tacaala ilaahay wuxuu saa u leeyahay wax kale ma ahee meeshan waxaa la rabaa hawl in laga fuliyo jawaab in laga bixiyaa la rabaa faqaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa jibriil markuu nebi maxamed ooye weeyaane jibriilow idhab ilaa muxamadin faqul waxaa ku dhahdaa inaa sanurdika fii ummatika walaa nasuuk inaa sanurdika waa kugu raaligelinayaa fii ummatika ummadaada ummadaada waa kugu raaligelinaya macno waa maxay waxaad raalli kaga noqotaan ku siinaya ummaddaada xaggeeda wax adiga a ah ku farax geliya ood raalli ku noqoto ood ku qanacdo yaan ku siinayaa walaa nasuu'uka kugu muruggelin mayno ummaddaada wax kaa murgiya ee laabtaada dhiba kaa tusi mayno oo hadda sootan adduunyadii la dhammaynaya muslimiintii maaha marka nebigu sidan ma ku farxi lahaa maya adduunka loolama jeede waxa laga hadlaya waa aakhiro adduunka waa laba maalmood ta kale dhibkan maanta taagan oo dhan fa bimaa kasabad aydiikum maxay aayadii wayacfu can kaiir waa wax annagu aanu kasbannay imtixaan min allaahi ajala wacala in badan oo ka mida dunuubteennana ilaahay waaba noo dhaafayba rawaahu muslimun wa can mucaadi bni jabali waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi kuntu ridafa nabiyi sala allahu calayhi waalih wasalam xalay baynu soo tilmaanay xadiidkan isaga ah qayb ka midana aynu soo aragnay mucaad bnu jabal wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa ridifa nabiyi sala calىa ximaarin dameer waataynu magiciisana soo tilmaanay cufayr la oran jiray faqaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa mucaad mucaadow saddex mar baa loo dhawaaqo laga aamusay weliba hal tadri ma garanaysaa maa xaqu llaahi calaa cibaadih ilaahay xaqa uu ku leeyahay subxaana wa tacaala addoommadiisa xaqullah xaqa ilaahay uu ku leeyahay subxaanah wa tacaala calaa cibaadihi addoommadiisa dushooda wamaa xaqu lcibaadi ma garanaysaa addoommadu xaqa ay yeelanayaan cala allahi ilaahay ay ku yeelanayaan idaa hum faacaluu sida lafdigii kale odhanayay haddii ay ilaahay subxaana wa tacaala la yimaadon ay sameeyaan waxa ilaahay uu ka doonayo qultu waxaan idhi buu yidhi allah warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam faina xaqa allahi cala alcibaad ilaahay xaqa uu ku yeelanaya ama ku leeyahay addoommadiisa dushooda waxa weeyaan an yacbuduuhu inay ilaahay caabudaan ilahay xaqa uu qof walba ku leeyahay waxa weeyaan in la caabudo walaa yushrikuu bihi shaya ilaahayna aan waxba lala wadaajinin wa xaqu lcibaadi cala allah addoommada xaqa ay ku yeelanayaan ilaahay dushii waxa weeyaan anlaa yucadiba inuusan ilaahay cadaabin man qof inuusan cadaabin laa yushrik bihi isaga aanan la wadaajinaynin shayan waxba qof ilaahay iyo cid kale isku lamaaninaya kama nabadgelayo laakiin qof aan ilaahay waxba kale ku lamaaninaynin jala wacala hadday baryadii noqoto hadday khawfkii noqoto hadday rajihii noqoto hadday dhan walba noqoto ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa u cararaya mar walba fafiruu ila allah ilahay xaggii u cararaya faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah waa kan marka mucaad wuxuu yidhi rasuulkii allow afalaa ubashir annaas dadkasafalaa ubashiru annaasa dadkasow uma bishaareeyo oo uma sheego oo ma dhaho arrintanaa jirta ee ogaada qaala nebiga wuxuu yidhi laa tubashirhum hadda ha u sheegin maxaa yeeley fayatakilu waxaa dhici karta qofku inuu iska tala saartaba oo yidhahda laa ilaaha illa allah umbaan leeyahay hadhow khalaas saasaanaan ku dhimanaya muttafaqun calayh وعن البراء بن عازب waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنهma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wuxuu yidhi المسلم qofka muslimka ah إida suئila في الqبر haddii qabriga lagu weydiiyo waxaan shaki lahayn qof walba oo dhinta waa la weydiinaya su-aashan qof ka nabadgelayana ma jiro siduu nebiga inoo sheegay salawaat الlah وaسلaaم عalيه إida suئila الmuslimu marka almuslimu إida suئil haddii qofka muslimka a la weydiiyo fi اlqabri yashhadu wuxuu qirayaa an laa ilaaha ila allah وana muxameda rasuulu اllah fadalika qowluhu tacaala sidaa markuu u qiro taasi waxay deliil u tahay ilahay qowlkiisii muxuu ahaa ilahay qowlkiisa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacala fi suurati ibrahim yuhabbit اllah اladina aamanuu bاlqowli الthaabiti fi اlxayaaةi اdunya wfi اlآkhirة yuhabbit allah ilaahay waa sugaya aladiina kuwa aamanuu ilaahay rumeeyey bilqowli hadalkii athaabiti sugnaa fi lxayaati dunya buu ilaahay ku sugayaa wa fi laakhiratina ilaahay waa ku sugayaa oo intay noolaayeenna kelimatu tawxiid waxay u ahayd daydanadoodi iyo caadadooda iyo dhaqankooda iyo camalkooda kulli kelimadaasuu ku dureersanayey akhlaaqdooda waxay ahayd kelimatu tawxiid dhaqankoodu wuxuu ahaa kelimatu tawxiid nolol maalmeedkoodu waxa ay ahayd dhammaanteeda mid ku dureersatay kelimatu tawxiid hadday dhinteenna su-aasha marka la weydiinayo kelimatu tawxiid unbay haddana ku jawaabi doonaan متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال wuxuu yidhi إن الكافر إذا cمل xسنة إن الكافر qofka gaalka ah إذا cمila xaسنة hadduu wanaag sameeyo oo waxaan arkaynaa maanta gaaladii in badan oo kamid mida ah, iyagaaba ka gacan furanba islaamkiisawma eh, qofkii milyaneerka ahaa wuxuu leeyahay dardaaran buu bixinaya xoolahayga boqolkiiba toddobaatan iyo shan intaan noolahay sadaqan u bixiyey buu leeyahy masaakiinta iyo qolooyinka dhakhaatiirta ahee doonaya inay dawooyin soo saaraan iyo waxaasoo dhan ha kala siiyo haddii aan dhintana khalaas wey qoladaasaan ku tabarucay waxbuu oranayaa waxaas waa wax wanaagsan weeye waa wix bini aadanka looga baahnaa lanna alle subxaana wa tacaala fi lqur'aani اlkariim buu inoogu tilmaamay qofkii qof badbaadiya wuxuu la mid yahay fakaأnama axya الnaasa jamiican qofkii qof dilana wuxuu la mid yahay fakaأnama qatla الnaasa jamiican islaamkuna sidiisaba waa badbaado weeyaan oo waa in dadka la badbaadiyo nebiga siduu yidhi calayh الsalaaةu wasalaam almuslimu man salima اlmuslimuuna carabkiiyo gacantaada hadday kaa nabad galaan baad muslim noqonaysaa marka ina alkaafira kii gaalka ahaa idaa camila xasanatan wanaag hadduu sameeyo oo masaakiin quudiyo oo dad badbaadiyo oo xayawaan u gargaaro oo adduunkiisii wax wanaagsan uu sameeyo ucima biha xasanada iyo wanaagga uu sameeyey ilaahay baa siinaya quudinaya tucmatan min addunya adduunka wax ka mida ah ilahay ku siinaya caafimaad baa la siinayaa ilaahay subxaanahu tacaala cumrigu u dheeraynayaa alle subxaanahu tacaala xoolu badan buu siinayaa alle subxaanahu watacaala masaa'ib oo dhan buu ka ilaalinayaa maxaa yeelay wixii wanaag sanaa uu sameeye darteeda way adduunka lagu siinaya wa ama almu'minu sow ma aha faina allaha tacaala ilaahay sare ahaaye wanaag walba uu sameeyo yaddakhiru lahu ilaahay waa u kaydinayaa qofka mu'minka ah xasanaat xasanaatihi ilaahay waa u kaydinaya fi اlaakhirati oo macnuu waa maxay wanaag walba uu sameeyo inta loo laalaaba gadaal loo dhigaya maxaa yeelay aakhira baaqi noqonaysa kan laakiin aakhira waxba kuma laha sidaa darteeda adduunka maadaama isagu uu rumaysan yahay waa la siinayaa wa yucqibuhu ilaahay waa u baaqi yeelaya risqan fi اdunya ilaahay waa siinayaa risqan buu siinayaa fi dunya calى aacatihi calى qadri aacatihi buu ilaahay siinayaa aacadiisi intay ahayd taana ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay wma allahu yuriidu dulma lilcibaad wax yar haddaynu dul istaagno say ku dhici karaysaa marka adduunkan waxaan naqanaa haddii uu qofku shaqo qabto labo qof oo midii lagu yidhaahdo waxaan aad samaysay ma waxaad doonaysaa in hadda lagu siiyo mise waxaa aakhire in lagugu kaydiyo hadduu yidhahdo aakhire maba rumaysniba aniga waxayga hadda gacanta ha la saaro oo kadibna gacanta loo saaro wixiisii ma dulmi ba maya dulmi maaha waa cadaalad soo maha kii labaad baa yimid waa shaqeeyey isaguna waxaa la yidhi ma waxaa rabtaa in hadda lagu siiyo mise inta laguu laalaabay in dib laguugu dhigo oo aakhiro lagu siiyo waxyidhi anigu aakhiro waa rumaysnahay ilaah egtii waxa ahaadayna waa rumaysnahay rabbiyow agtaada ii dhig aakhiraa loogu dibdhigay ma dulmi ba iyadana maya dulmi ma aha ayb kan haddii aakhiradii ha yimaadaan kani wixiisii muxuu yidhi aniguo waxayga ii hormari aakhiradii hadday yimaadaan waxba uma yaalla isaga maxaa yeele wixiisii waa soo hormarsaday kan laakiin aakhiradiibu dib u dhigtay hadhow markuu yimaado wixiisii baa la siinaya man camila saalixan falinafsih alla wuxuu yidhi wman yacmal miqaala daratin khayran yarah wman yacmal miqaala daratin oo shar ahna yarah labadiiba marka waa sidaas weeyaan aakhirada haddii qofku uu yimaado kana xasanaadkiisi uu helo kana uu waayo isagaa marka horeba ku qancay maxaa yeele ilaahayba ma rumaysnaba subxaana wa tacaala aakhirana ma rumaysna wa fii riwaayatin waxaa ku soo arooray ina allaha alle laa yadlimu mu'minan ilaahay dulmin maayo qof mu'min ah xasanatan wanaag uu sameeyey ilaahay ka dulmin maayo yucطaa waa la siinayaa biha xasanadaasi fi dunyaa adduunkaa lagu siinayaa wa yujzaa biha waana laga abaalmarinayaa fi laakhirati aakhirada dambe adduunyadiina waa la siinayaa aakhiradiina waa loogu dibdhigayaa aakhiran raba hadduu yidhi waayo aakhirana waa kuugu dibdhigay intanahoo adduunkaa la dhahaya haddii la rabo wa ama alkaafiru sow ma aha fa yuطcimu ilaahay waa quudinaya bixasanaati ma wanaagyaalo tiradooda camila uu sameeyey lilaahi tacala ilahay dartii u sameeyey camal allaaliya camalkuu sameeyo ilaahay dartii u sameeyey adduun baan ku rabaa isagaa yidhi waa la siinayaa fi dunyaa baa lagu siinayaa xataa idaa qudiya mar allaaliya markuu gaaro ila alaakhiratina lam yakun ma ahaanayan lahu isagii xasanatun xasano u ahaan mayso yujza biha laga abaalmariyo akhre wax u yaallaba ma leh muslimun baa wariyey wa can jaabir bni cabdillaahi radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi mahalu salawaati اlkhams wanaagga ay leedahay salaadaha shanta abalfiir haddii ee la tukado salaadihii shanta ahaa yuu nooga warramayaa nebigu salawaatu اllah wasalaamu wuxuu yidhi maalu salawaati alkhams shantii salaadood tilmaantoodii waxay la mid tahay ka maali nahrin sidii webi oo kale jaarin qulqulaya khamrin buuxa webi buuxa oo qulqulaya oo socda xaggee maraya calaa baabi axadikum albaab midkiin hortiisuu maraya albaabkaaga hortiisa webi baa maraya webigu waa buuxaa webigu waa socdaa ma fadhiyo oo macnaha wasakhdii ku dhacdaa istaagi maysa weeyaan webiga noocaas ah marka yakhtasilu qofku waa ku qabaysanayaa minhu webigii kula yowmin maalin walba hamsa maraatin shan mar ayuu ku qabaysanayaa webi weyn oo buuxa oo aad maalin walba shan mar ku qabaysanayso riwaayad kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daray intaa hal yabqa min daranihi shay qofka isaga wax uskag iyo wasak oo ku haraya miyaa jira maalintii hal mar maaha shan mar buu qabaysanaya salaadii subax waa kacay waa soo qabaystay webigii intuu tegey saabuun iyo shaambi iyo wuxuu qaadan lahaaba waa soo noqday magaaladiisuu aaday hawlihiisuu qabsaday duhurkii markii la marayo waa baxay webigiibuu tegey waa soo qabaystay waa soo noqday salaadii casar marka la marayo waa baxayo waa soo qabaystay waa soo noqday gobolkii hadduu dhacay waa baxayo waa soo qabaystay suuqiisii iska galo waa soo wareegay ceshihii markii la marayay waa soo qabaystay haddana waa seexday qofkaa wax sakhmiya habeenkii u leeyahay maya fadalika milu salawaati alkhams yamxu llahu bihina alkhataaya saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam taasi tilmaanteedu waxay la mid tahay sida salaadaha shantii ah oo kale ilaahay wuxuu ku tirtirayaa dunuubta oo dhan khataayada gefka qofka gelaya oo dhan buu ilahay ku tirtirayaa ykhtasilu waa ku qabaysanayaa minhu webiga isaga kula yowmin maalin walba hamsa maraatin rawaahu muslimu alkhamri la yirina alkaiiru wey webi biyo badan wey وcan ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alيh ali wasalam yaquulu isagoo dhahaya maa min rajuli muslimin ma jiro qof muslim aw yamuutu dhinta oo fayaquumu istaago uu istaago calى janaazatihi janaazadiisa ay istaagaan arbacuuna rajula janaasadii weeyaan qof muslim ah oo dhintaa ma jiro oo janaasadiisa ay u istaagaan oo ay ku tukadaan afartan qof shardigoodu waa maxay afartankaasi laa yushrikuuna biاllaahi shay-an ilaahay aan waxba la wadaajinaynin afartan qof oo mukhlisiin ah weye muwaxidiin ah ilaahay aan u shirki yeelaynin subxaanah wa tacaala ilaa haddii la helo afartan qof meel ay ku tukadeen oo muwaxidiin ah shafacahum اllahu fiihi ilaahay ergadooda waa u aqbadaya maxaa yeelay allahuma اkfir lahu allahuma arxamhu allahuma wasic mudklah allahuma akrim nuzulah allahuma abdilhu daaran khayra min daarih waahlan khayra ducaa loo ducaynaya allahuma اغsilhu min alkhaطaaya wاdunuub kama yusa ila aakhirkeeda waa loo ducaynaya allahuma adkhilhu اljanna ilahu jannadaada geli waqii cadaaba naar ilahu naarta cadaabkeedii ka badbaadi sida hadday ugu duceeyaan oy ergo weeyaane ilahay ergadooda waa u aqbalaya subxaana wa tacaala marka waa bishaaro caiim ah qofka janaazadiisa iyo afartanka qof iyo wax ka badana ku tukadeen rawaahu muslimu can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahayn maca rasuuli اllaahi sal اllahu alayh wali wasalam fii qubati naxwa min arbaciina nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaanu kula jirnay fii qubatin guri yar weyaan qubada asalku waa teendhadii oo kale laakiin halkan waxaa loola jeedaa ayaanu nebiga kula jirnay salawaatu اllahi wasalaamu aleyh naxwa annagoo dhan min arbaciina yani wax ku dhow ama dhanba afartan qof faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh atardawna an takunuu rubca ahli اljanna ummaddaydiyey raalli ma ku tihiin inan ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala xadiidkii aynu soo marnay jibriilow u tag nebi muxamed oo waxa ka ohisiinaya maxay tahay iyadoo ilaahay ogyahay markuu nebi moxamed u yimidna inaa sanurdika fii ummatika waa tii lagu yiri waa kugu raaligelinaynaa ummadaada ayib waatanaa marka waxyaabaha ilahay ku raaligeliya nebiga calayh salaatu wasalaam xadiika iyo xadiikanaa isleh macnaha markaa kadib weyaan nebiga calayh salaatu wasalaam ummadiisuu u warramaya oo wuxuu leeyahay atardowna raalli ma ku noqonaysaan an takuunuu inaad noqotaan rubca ahli ljanna jannada rubceeda oo ummadihii kale oo dhanna ay saddex meeloodo afar meeloodoo saddex iyagu noqdaan idinkuna qaybta afraad aad noqotaan oo macnuhu waa maxay haddii hal milyan ay gelayaan kaba soo qaatira ahaan miaal wey hal milyan hadday gelayaan ummaddan meeqay noqonaysaa rubceed waa maxay laba boqol iyo konton kun waa rubuc milyan wey hmm. marka sidaas inaad noqotaan macnihi hadday toban gelayso laba qof iyo bar weeyaan macnihi hmm. hadday boqol ay gelayso shan iyo labaatan idinka ah shan iyo toddobaatanna waa ummadihii kale oo dhan boqolkiiba shan iyo labaatan baad noqonaysaan rubciga sidaas wey faqulnaa waxaanu ku niri nacam haddii ummadihii kale oo dhan ay intaan noqonayaan annagana aan rubcaan noqonayno afar meeloodoo meel aan noqonayno yaa heli karaya rasuulkii allo qulnaa nacam waxaanu ku niri haa rasuulkii allo qaala nebigu wuxuu yidhi intaa kuma daysanine atardawna raalli ma ku tihiin ummad yahay an takuunuu inaad noqotaan ulu ahli اljanna jannada dadka gelaya saddex marka loo qaybiya qayb inaad noqotaan oo macnuhu waa mahay boqolkiiba saddex iyo soddon inaad idinku noqotaan wey macnihi qulnaa waxaan niri nacam qaala nebiga wuxuu yidhi intaa ma ahe waladii nafsu muxamadin biyadih ilaahay baan ku dhaaranayaa muxamed naftiisu ay gacantiisa ku sugan tahay dhaarta ugu badanoo nebigu u dhaartay ahayd allaha isaga ayaan ku dhaaranayaa innii la arjuu anigu waxaan rajaynayaa an takuunuu inaad noqotaan umad yahay nisfa ahli اljanna dadka jannada gelaya nuskii inaad idinku noqotaan oo hadduu hal milyan gelaya nus milyan inaad idinku noqotaan meesha laynaga soo kaxeeyo dhowr ee ilaahay subxaana wa tacaala suu u raali gelinaya nebiga nebigu calayhi salatu salaam yuu kale u ordayaa intaa waa ummaddiisa waa annaga salawaatu rabbi wasalaamu calayh an takuunuu inii arju anigu waxaan rajaynayaa an takuunuu inaad noqotaan nisfa ahli اljanna wadalika taasina waxa weeye ana aljanata maxaa yeelay jannadii laa yadkhuluha geli maayo ila nafsun muslima naf muslimad a ah mooye naf kale oo gelaysa ma laha wamaa antum idinka marka laydiin dhowro fii ahli shirki dadka shirkiga ku jira marka la idiin dhowro ilaa ka shacrati waxaad la mid tihiin ka mili shacrati tintii oo kale albaydaa caddayd fii jildi thawri ku taalay dibiga dushiisa alswadi madooba dibi halkan oho wada madow hal xabo oo tin oo cad oo ku taala maxay ka tahay iskaba dhaaf dibiga madaxa qof dhallinyaro ah wada madow yahay haddii hal xabo oo ciro oo ah ay ka soo baxdo maxay ka tahay xabaddaa tinta inteeda kale oo dhan waa wada madowdahay waxba maaha macnihi sidaasoo kalea tihiin macnaha aad baad u yartihiin marka la idiin fiiriyo ummadaha kale oo dhan hadda muslimiinta adduunka la sheego macal hufaagooda isku dhex yaace kulligooda waa hal bilyan iyo bar baa la dhahaa hal bilyan iyo bar adduunkana toddoba bilyan ka badan baa ku nool macnaha tirada muslimiinta adduunkan ku nool oo dhan wadanka jina wey muslimiinta ku nool dhan isku soo kaxe macal kuwooda islaamka sheeganaya ku dar shiicadii ku soo dar cid walba ku dar tiradoodo dhan intaasay dhan tahayba ama wadanka hindiya oo kale maxay mid walba bilyan kor buu u dhaafay waa sidaa weeyaan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaad la mid tihiin idinka mithaalkiinna marka loo dhowro ummadaha kale ilaa ka shacrati albaydaa tintii caddayd oo kale ee ku taallay fii jildi haraga ama maqaarkii weeyaan athawri dibigii alaswadi madooba ama cagsigeeda weeyaano aw ashacrati asawdaa tintii madoobayd ee ku taallay fii jildi thawri alaxmari dibigii gududnaa muttafaqun calayh وعن أbي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi qاala رasuul الlahi slى الله عليه لي وسلم wuxuu yidhi إida kana yوم القiyامة maalinta qiyaamaha marka la marayo marka la marayo qiyaamihii maxaa yeelay ilaahay subxaanه وataعالى khalqigiisa qof walba jannada boos buu ugu talagalay qof walbana naarta boos baa loogu talagalay oo xadiidka nebiga inoo sheegaya salawat llah wasalaamu aley way inoo iman doonaa nebigu yidhi salawat wasalaamu aley qofka markay nafta ka sii baxayso mowqicii iyo meeshii uu lahaabaa la tusayaa qofka muminkaa ah waxaa la dhahaa halkanaad naarta ku lahayd ilaahay waa kaa badbaadiyey meeshanaa lagu siinaya maxaa yeele mumin baad noqotee kagaalkaana waxaa loo yidhaahdaa halkanaad geli lahayd laakiin umaadan soo shaqaysana halkanaad gelaysaa maxaa yeelay kullu nafsin bima kasabat rahiina adduunkan inaad shaqaysataa lagu keenay haddaad wanaag u shaqaysatana waad helaysaa haddaad xumaan u shaqaysatana waad helaysaa marka maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa aakhiradii marku la yimaado qofkii muminkaa ah boos buu naarta ku lahaa soma ha boos buu ku lahaa jannadana boos buu ku lahaa naartana boos buu ku lahaa qof walba muminkii jannaduu galay booskiisii jannaduu leeyahay booskiisii naarta yaa dhaxlaya gaalkaa la siinaya qofka muminka ahna booskii gaalka uu ku lahaa jannada la siinayaa walidalika ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waliman khaafa maqaama rabbihi maxaa la yidhi jannatan laba janno wey midna isagaa lahaa midna waa bonas wey waa shaqaystay waa soo shaqaysatay waa soo dhididay alle subxaana wa tacaala abaalmarintiisa weeye gaalkan meeshu uu lahaa qaada adiga nimaan shaqaysanin soomaali maxay tiri shah waa ka xaaraan lakiin in laska kaasiya waa dhici kartaa shah hmm. ya hmm. macnuhu waxa weeye qofka aanan shaqaysanin xooggiisa aanan shaqaysanin in uu helo xoolo sahlan waa adagta xoolo fudud inuu iska helo waa adagta marka tii buu nabiga inooga warramaya salawaatu اllah wasalaamu calayh ida kaana ywm اlqiyaamati marka la maraya maalinta qiyaamaha dafaca allahu ilaahay waa u dhiibayaa ilaa kulli muslimin qof kasta oo muslim ah yahuudiyan baa loo dhibaya aw nasraaniyan fayaquulu markaasuu wuxuu odhanayaa hada fikaakuka kan waa furashadaadii min annaar macnaha boos baad naarta ku lahayd isagaa bedelkaagii qaadanaya isagaa ku furtay macnaha sidaas weye wfii riwaayatin canhu waxaa ku soo reeray can nabiyi sal allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi yejiiu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waxaa iman doona naasun dad oo min almuslimiina ka mid ah bidunuubin bay la imanayaan dembiyaal amhaala aljibaali buuraha wax la eg ah fayakfiruha allahu lahum ilaahay dembigooda u dhaafaya subxaana wa tacala maxaa yeele mushrikiin ma ahayn mushrikiin mahayn darsigii xadiidkeennu soo aragnayna muxuu ahaa low ataytanii biquraabi اlardi khataaya uma laqiitanii la tushriku bi shayئa laataytuka biquraabiha makfira muggiisa oo dembi dhaafan kuu keenaya xadiid kalena wuu inoo iman doonaa anas bnu maalik werinaya low balaqat dunuubuka canaana الsamaa hadday dembiyadaadu gaaraan daruuraha cirka iyo meel sare hadday gaaraan laakiin aadan ilaahay waxba la wadaajinin subxaanah wa tacaala muggeedu dembi dhaafa ilahay kuugu bedelaya subxaanah wa tacaala marka buuraha wax la eg oo dembi ah bay la imanayaan yakfiruha allaahu lahum ilaahay waa u dembi dhaafayaa rawaahu muslimun qowluhu dafca ilى kuli muslimin yahuudiyan aw nasraaniyan xadiidka nebiga calayh salaatu wasalaam macnaha loola jeeda waxa weeye qof kastoo muslima waxaa loo dhiibayaa yahuudi ama nasraani fayaquulu markaasaa loo leeyahay hada fikaakuka min annaar macnahu waxa weeyaan maa jaءa sida ku yimid min xadiiثi abi hurayra ee ahaa radi allahu tacaala canhu ardaa likulli axadin qof walba manzilun fi اljanna wamanzilun fi اnnaar qof walba oo dadka kamida wuxuu leeyahay boos jannada ah iyo boos naarta ah hoy buu jannada ku leeyahay hoyna naartu ku leeyahay falmuminu ida dakhala اljannata marka qofkii muminka ah hadduu jannadii galo khalafahu ilaahay wuxuu ka dhigayaa mid dhaxla alkaafira fi الnaar booskiisii naarta uu ku lahaa gaalka dhaxlaya lannahu maxaa yeelay mustaxiqu lidalika arinkaa waa mutay bikufrihi gaalnimadiisu ku mutay wmacnaa fikaakuka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam annaka kunta maxaa yeele adigu waxaad ahayd mucradan mid ka jeesta lidukhuuli الnaar wahada fikaakuka adigu naartii maadan shaqaysanin waad ka carartay jannadii xaggeedaad shaqaysatay kana madax furasho kuu noqonaya weeyaan lianna allaha tacaala maxaa yeele ilaahay qadara linnaari cadadan yamla'uha ilaahay naarta wuxuu u qadaray dad iyo tiro ilaahay uu ku buuxinayo maxaa yee alla inoo sheegay yowma naqulu lijahanama hal imtala'ti wataqulu hal min masiid rabbi wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala markuu tilmaamayo oo kale laamla'na jahannam jahannamo waan buuxinayaa ballan wey marka ballan ilaahay gala weeyaan marka alle subxaanah wa tacaala hadduu sidaa yidhi faida dakhalaha alkufaaru bidunuubihim wa kufrihim naartii markay galaan gaaladii dunuubtoodii iyo kufrigooda saaruu waxay noqonayaan fii macna alfikaaki lilmuslimiin kuwo madax furasho muslimiinta u noqda maxaa yeele naarta in ay dad galaan oo cadaabkeedii dad la geliyo ilahay waa ugu talagalay subxaana wa tacaala muminkii muunan gelin sow ma aha furasho waxaa u noqonaya gaalkii weye wallahu aclam وcan ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquulu isagoo dhahaya yudni اlmuminu ywma اlqiyaamati min rabih xata yadaca fi kanafih xadiidkii cabdullah bn cumar xadiiu najwa baa loo yaqaanaa waxa weeye qofka muminka ah yudna waa la soo dhoweeya almuminu ywma alqiyaamati min rabbihi rabbigiisu u dhowaanaya xataa yadaca ilaa ilaa ha yeelo kanafahu calayhi dhowaanshihiisa ilahi subxaana wa tacaala uu dhoweeyo ilaahay aad ugu dhowaado fayuqariruhu markaasu qofkii wuxuu qirayaa ilaahay ka qirsiinaya weeye bidunuubi kan ma samaysay ha fayaquulu waxaa loo dhahayaa atacrifu damba kada dembigii sidaa ama garanaysaa atacrifu damba kada dembigii nooca aana ma garanaysaa fayaquulu wuxuu leeyaha rabbi acrif ha ha ha ha wuxuu qiraba qaala rabbi wuxuu dhahaa fainii qad satartuha calayka fi اddunya anigu adduunyada intaad noolayd waa kuwa asture qofku ogaa ma leh wa ana akfiruha laka lyowm anigana maantaan kuu dhaafaya fa saxiifatahu xasanaati waxaa la siinayaa meeshii waa laga tirtiray wax allaale wixii dunuub ahaa oo dhan maxaa imanaya fa yucطaa waa la siinayaa saxiifatahu warqadiisii baa la siinayaa acmaasha ahayd xasanaati wanaagga ku qornaa oo keliya muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya muttafaqun calayhim kanafahu la yirina waa sitrahu ilaahay sitrigiisa iyo waraxmatahu baa la yeelayaa وcan ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi الlahu tacalى canه ana rajula asaaba min imra'ati qubla dunuubta qaarkeed ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaab loo soo dejiye ma jirto sidaa darteeda waxa lagu dhaafaa xasanaadka dembiyada qaarkood ilaahay ciqaab uma soo dejinin subxaanah wa tacaala sidaa darteeda waxaa lagu dhaafayaa xasanaad dunuubta qaarkeedna ilaahay wuxuu u soo dejiyo filqur'aani wasunna ku soo arooray ciqaab inay leeyihiin ciqaabkooda la marinaya qofka la maryana dembidhaaf bay u yihiin tuug buu ahaa waxbuu xaday waa la qabtay gacantaa laga gooyey waa dembidhaaf bay u tahy akhir waxba looma haysto waa zinaystay waa la karbaashay ama dhagax baa lagu dilay dembidhaaf bay u tahay waxba looma haysta aakhiradii wahaakada marka gabar muslimadu caayay qadaf buu la yimid almuxsanaat alkhaafilaat siddeetan karbaash baa lagu dhuftay waxay u tahay dembi dhaaf laakiin dunuubta qaarkeed oo waxaa jirta aanan cuquubo adduun iyo aakhira midna ku soo aroorin maxay noqonaysaa dembi dhaafkeedii marka qofku hadduu xasano la yimaado oo la yimaado oo ka toobad keeno oo ilahay ma dhaafaya subxaana wa tacaala dhegaysa haddaba xadiidkan marka ana rajulan asaaba min imra'atin qubla ana rajulan ninbaa asaaba haleelay weeye min imra'atin haweenay xaggeeda qublatan dhunkasho faata nabiya sala allah alay wasalam faahbara malaha xalaal umaynan ahayn nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam faahbarahu waa u sheegay intuuna nebiga jawaabin salawaatu اllah wasalaamu calayh faanzla allahu tacala ilaahay baa soo dejiyey waaqim الصalaaةa طarafay الnahaari wazulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna الsayi'aat aqim الصalaaةa salaadii oog darafay nahaari maalinta labadeeda gelin gelin hore iyo gelinka dambe wazulafan iyo qayb ka mida min alleyli habeenkii oo waa shantii salaadood weeye oo waxaa loola jeedaa salaaddii subax iyo tii duhur waa gelin hore gelinka dambena waa casr iyo maqhrib zulafan min alleylna waa habeenkii cishaha weeyaan ina alxasanaati wanaagi yudhibna way tegsiinayaan asayi'aata xumaanta waxaanaad ku dhacdayna waa sayi'aad aad samaysay faqaal الrajul wuxuu yidhi ilaya hada ya rasuul اllah ilaya hada ya rasuul allah ma aniga keliya iga hadlaysaa oo cid kale oo ma khusaysa miya aayaddu qaala rasuulka wuxuu yidhi ljamiici ummati kulih ummadayda kale oo dhan waa khusaysaa muttafaqun calayh dembi aanan ciqaab lahayn oo shareecadu aynan ciqaab ugu keenin qofka ku dhaca haddana ka toobad keena ina nebigu markuu u imanaya wuu ka toobad keena saxaabigane haddana la yimaada xasanaad iyo wanaag gadaasheed ilaahay subxaana wa tacaala wixii hore waa tirtiraya marka waxay ka mid tahay min baab araja qofku inuusan isdhihin waxaasoo dunuuban soo sameeyey anigu towbad malihi anigu kan mihi maya wax allaala waxaad soo samaysay bedel waa bedeli karaysaa ay sababtu tahay wanaagga aad la timaadaa waa tirtirayaa dembigii hore oo dhan maxaa yeele inama alacmaalu bilkhawaatiim wey muttafaqun calayhi wa anasin radi allahu tacaala canhu qaal jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalيh wali waslm faqaala ya rasuul allah asabtu xadda nin baa nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam sidii kii hore oo kale wuxuuna ku yidhi rasuulkii allow xad baan asiibay xad baan asiibay xadkanna ma aha xad ay shareecada islaamku u yeeshay xuduud ay leedahay qofkii ku dhaca waa in dembigaa laga ofiye maxaa yeele kaa nebigu ma cafin kara salawatu ullah wasalaamu calayh oo nebigu waatuu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale fi saxiix noogu sheegay oo uu odhanayo umirtu an uqatila annaasa xata yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu اllah wyuqiimu الصلاaةa wyu'tu الزakاة faإida facaluu ذalik casamuu mini dima'ahum وamwaalahum ila bxaqi الإسlاam وxisaabuhum calى اllahi tacaalى marka tan xisaabteeda ilaahay baa iska leh nebigu ma cafin karo calayhi salaatu wasalaam qof tuuga oo la soo qabto ama sheegtay inuu isagu waxaday ma dhihi karo bax iska tag nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu waa tuu odhanaya wallaahi low ana faatima binti muxamed saraqat laqatactu yadaha ilaahay baan ku dhaaranaya hadday faatima binti muxamed waxaddo gacantaan ka goynaya oy caddaato macnihi marka sidaa darteeda ninkani waxa uu dembi uu sameeyo wuxuu moodaya inuu yahay shay gaarsiisan xuduudda ilaahay subxaana wa tacaala saas wey macnuhu yaa rasuul allah asabtu xaddan xad baan asiibay ee fa aqimhu calaya iga og waxadarat isalaa salaaddii baa la aqimay hadalkaa uu lahaaba fasallaa maca rasuuli lahi sal sl nin muslim buu ahaa saxaabi buu ahaa fasallaa waa tukaday maca rasuulilah buu la tukaday sal allahu alayh ali wasalam falama qada asalaata salaadiisii markuu dhammaystay qaala wuxuu yidhi mar labaad yaa rasuul allah inii asabtu xadda anigu waxaan asiibay xad fii kitaab illaahi faaqim fiya aniga iga oofi kitaab allah iga oofi rasuulka allow faaqim iga oofi fiya aniga xaggayga kitaab allahi wuxuu qaba iga oofi qaala nebiga calayh salaatu wasalaam baa su'aal weydiiye oo wuxuu ku yidhi hal xadarta macana asalaa macanna ma tukatay salaaddii hadda aan tukanaynay qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi qad ufira laka ilaahay baa u warramay subxaana wa tacaala qad ufira laka waa laguu dhaafay bax iska bax dembi ma lihid muttafaqun calayh maxaa yeelay dembigaa isaga ma gaarsiisnayn dembi weyn ma ahayn sakhaa'ir buu ahaa dembiyada yaryar buu ka mid ahaa laynooma sheegin wuxuu yahay laakiin dembiyada yaryar waxaa lagu dhaafayaa xasanaadka wanwanaagsan ee qofku uu sameeyo sida iqaamati الsalaa maca aljamaaca jamaacada uu la tukado ayaa loogu dhaafaya wa qowluhu yidhi asabtu xadda xad baan asiibay macnaahu waxa weeyaan macsiyatan tuujibu tacziir walaysa almuraadu loolama jeeda muraadka alxadd الsharciy xadkii sharciga ahaa alxaqiiqiya ee dhabta ahaa ka xaddi الzina wاlkhamri wagayrihima kaa loolama jeedo faina hadihi اlxuduud xuduudda iyada ahi laa tasquطu bالsalaa salaad kuma dhici karayso maxaa yeele waa xaq ilahay weeyaan walaa yajuusu mana bannaana lilimaami qofka imaamka ahee hogaanka muslimiinta haya tarkuha waxyaabaha noocaasoo kale inuu ka tago ma bannaanaba nebiguna ma yeeli karaya salawaat اllah wasalaamu aleyh maxaa yeele isagaa inoo sheegay wa canhu waxaa laga wariyey anas bnu maliki radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi ina allaha la yardaa can اlcabdi bal arrintan iyo fiiri wax yar uun hoos u dhowr xadiidkan isaga aad siduu u cajaa'ib badan yahay in allaha alle layardaa wuu ka raali noqdaa can ilcabdi addoonkiisa goorma an yakula alaklata inuu cuno cuniddii oo fayaxmudahu calayha ilaahay u mahad celiyo aw yashruba ama inuu cabo asharbata cabitaankii oo fayaxmudahu markaa ilaahay u mahad celiya fayaxmadahu u mahad celiya ilaahay calayha dusheeda ilaahay raalli buu kaga noqonaya addoonka waayahay adaaba danku wadayba cabitaankan adaa u baahnaa cunadanna adaa u baahnaa ta kale ilaahay subxaana watacaala waa ka kuu yasiray ta kale ilaahay waa ka dhadhanka kuugu yeelay biyahan aad cabaysa hadday kharaar noqon lahaayeen ama cusbo noqon lahaayeen dhuuntaba aan ka degaynin ama culays ay noqon lahaayeen sida saliiddii oo kale ah miyaad cabbi kari lahayd maya dhuuntan ay maraysa allah ku siiyey ilaahay baa wuxoo dhan isugu kaa qofula kuu hagaajiyey kuu yasiray calooshan markay galaan ilaahay baa ka shaqaysiinaya haddana alxamdu lilah aad leedahay waa hal eray weeyaan oma waxaad oola jeedaa jirkan iyo siduu u shaqaynaya ilaahay iyo sahlay baa mahad iskale ma waxaad oola jeedaa cabitaankan aan cabaya allihii ii sahlay baa mahad iskale ma waxaad oola jeedaa dhadhanka allihii iigu yeelay baa mahad iskale ma waxaad oola jeedaa maritaanka halkan rabbigii u sahlay baa mahad iskale meeqa adduunyadan ku nool dhuuntooda inaan waxba marayninoo leeya hala dalooliyo halkaa ha laga geliyo ilaahay baa kuu yasaray subxaana wa tacaala laakiin isku soo wada duubo qofka intuu cuno ama cabo alxamdu lilah yiraahda ilaahay baa raalli ka noqonaya oo isagii baa ku siiyey isagii baana raalli kaaga noqonaya jala wacala maaha waxaad adigu shaqaysatay waxa adigu aad awood u leedahayna maaha waxaad kari karaysana ma waxaad kari karaysana ma aha allaha alle la yardaa raalli buu ilaahay ka noqdaa can ilcabdi addoonkii muxuu raalli oga noqonayaa an yakula alaklata cuniddii inuu cuno oo fayaxmadahu ilaahay u mahad celiya calayha cuniddii uu cunay yirahd alxamdu lilah aw yashrab aminuu sharbata cabitaankii oo fayaxmadahu ilaahay u mahad celiya calayha muttafaqu calayh alaklata marka la yirina bifatxi اlhamzati hamzada oo la kordhigo wa hiya almaraة اlwaaxida cantuugo keliyo mar afka la geliya la yihahda min alakli oo ah kalhadwati aroortii iyo maala wlcashwati ama cishihii waxay la cunaya cashadii wallahu aclam وعn abi muسى الأشcري waxaa laga wariyey radي الlه taعalى canه عن النabiyi slى الlه عليه alي وsلم qaala wuxuu yidhi in اllaha tacaalى yabsuط yadahu bاlleyl liyatuuba musiiء النahaar in اllaha tacaalى ilaahay sare ahaaye yabsuطu waa fidinayaa yadahu gacantiisa bileyli habeenkii oo muxuu u fidinayaa ilaahay wuxuu u fidinayaa addoommada cusaada ah ee maalintii dembiga ku dhacay liyatuuba inuu toobad keeno musiiu nahaari kii maalintii gefka ku dhacay kaalay ii imow dembidhaafi weydiiso waa ka aqbalaya maantoo dhan waxaad gubaysay dembi ahaa cawa un dembidhaaf weydiisa adigu ha seexanin ama intaad seexato xilli dambe soo kaax wayabsutu yadahu gacantiisuu ilaahay fidiya binnahaar maqfiradiisa iyo dembidhaafkiisa binnahaari maalintii liyatuuba inuu toobad keeno musiiu leyl kii xali dembiga ku dhacay xataa taluca ashamsu sidaasayna arintu ku soconaysaa habeenkii maalintii maalintii habeenkii saa inay isu bedelayso xataa taluca ashamsu ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo min maqribiha oo saacadna nagama xirna wey toobadii macnaha dembi walbood ku dhacday yaa rabbi astaqfiruka waatuubu ilayka dheh rawaahu muslimu wa abi najiixi waxaa laga wariyey camar bna cabasata ahaa camr bn cabas radi alahu tacaala canhu ardaa asulami qolada reer sulami buu ka dhashay radi alahu tacaala canhu ardaa waa jaliil ah min asaabiqiina alawaliin ka mid ah raggii ugu horeeyey ee soo islaamu ahaa dhegayso qisadiisii isagaa ka sheekaynaya qaala wuxuu yidhi kuntu wa ana fi ljaahiliyati waxaan ahaa anigoo jaahiligii nool xilligii jaahiligii dadku asnaamta caabudayeenoo ilaahay baa fitra saliima ku hagaajiyey ilaahay baa subxaana wa tacaala khayr la damcay kuntu waxaan ahaa wa ana fi ljaahiliyati anoo xilligii jaahiliga a ah jooga adunnu waxaan malayn jiray ana annaasa dadkan oo dhan calaa dalaalatin baadi inay ku sugan yihiin maxaa yeelay waxan ay caabudayaan war sanam anigu aan qorqoray oon hadhow wasakh markay ku dhacdana aan tirtirayo inaan isagii caabudo oon dhaho wax isii oo wax caqligaygaa isiin kari waaye dadka waxaan samaynayo dhan inay baadi ku jiraan maxaa yeelay qof ma jirin ilaa sanam buu caabudi jiray dhowr qof keliya ah waxay ahaayeen qaar ku sugan cala alfitra waagii carabtii hore qabla albictha weeyaan intaan nebiga la soo saarin salawaatu اllah wasalaamu calayh marka wuxuu yidhi adunnu waxaan moodi jiray ana annaasa calى dalaalatin waanahum laysuu calى shayin waanahum iyagu laysuu inaynan ahayn calى shayin waxba inay waxba yihiin saasaan u malayn jiray wax xaqiiqo uu hayana ma leh daliil uu haysto maanta iyaga baadi inay ku sugan yihiin caddayn karana ma laakiin qalbigiisa wuxuu siiyey fitradii ilaahay ku abuuray war inaan sanamkan caabudo oon khayr weydiisto oon shar ka magangelyo weydiista anaaba isagaba sameeye caqligaygaa isiiye laakiin wax daliila ah miyuu haystaa iyo diin hore ah maya ma hayo marka wuxuu yidhi wahum yacbuduuna waxay caabudi jireen alawthaana fasamictu siday sidaan u ahaa oon u raadinaya wax kale sanamkan inaan caabudo waa iga hortimid waan diiday waxaan raadinaya wax xaqiiqo oo ka duwan waxan fasamictu waxaan maqlay birajulin bimakkata khabarkii markaa fasamictu waxaan maqlay birajulin nin oo bimakkata maka jooga oo yubiru ahbaaran ka waramaya warar yukhbiru ka warramaya akhbaaran warar nin baa soo baxay diin cusub hawl cusub waxaasaan maqlay anna maxaa igu qufulnaa waxaan dadkan ay haystaan oo dhan inuu yahay baadi in aan raadiyo marka oon dhaho war nin ninkaa la sheegayo talow haddaad la kulanta maxaad kala kulmi lahayd faqacadtu calaa raaxilatii isagu waa reer aslam oo waa reer madiine wey faqacadtu waxaan ku soo fadhiistay calaa raaxilatii awrkaygii macnu waa maxay safarkiisa wax kale oo dan kale uu leeyahay ma leh waa xaqdoon waa diin raadis faqadimtu calayhi isagii baan u imid faida rasuulu اllahi salى اllahu wasalam mustakfiyan mise waa nebiga alleh salawaatu اllah wasalaamu calayh oo mustakfiyan isqarinaya kufaaru quraysh ayuu iska qarinayaa jaraaun eh, calayhi qawmuh jaraaun ay ku il adag yihiin calayhi dushiisa qawmuhu dadkiisii oo macnuhu waa maxay waa dad ku il adag oo dhib iyo balaaye iyo ku haya canaad ku haya qaylinaya ka hor yimid aan xurmo agtiisa aynan agtooda aysan u oolin wax xurmo uma hayaan nebiga calayhi isalaatu wasalaam fatalaطaftu xata dakhaltu calayhi bimakkata fatalaaftu nebiga waa u dhuuntay weyaan xataa dahaltu calayhi ilaa aan u galay bimakata maka macnuu waa maxay daarularqam buu nebiga ku jiray calayhi salaatu wasalaam meeshii baan ugu galay faqultu lahu markaasaan waxaan ku idhi maa anta adigu maxaa tahay inan war uma hayo adigu maxaa tahay qaala nebiga wuxuu yidhi ana nabiyun anigu nebi baan ahay qultu wamaa nabiyun weligiiba muuna maqlin wamaa nabiyun oo nebina muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi arsalani illaah ilaahay baa isoo diray qultu waxaan ku idhi biayi shayin arsalak ilahay muxuu kula soo diray qaala wuxuu idhi arsalanii ilaahay wuxuu ila soo diray bisalati اlarxaam riximkii in la xiriiriyo wa kasri اlawthaani sanamkan iyo waxaan oo dhanna in laga takhalluso camar bn cabasana muxuu ahaa asnaamta wuxuu aaminsanaa inay yihiin waxaan jirin alla ilahay marka meeshana laiska waafaqay firadiisii iyo diintii alleh halkanay iska waafaqeen marka isagoo horeyna fitradii saliimka ahayd u haysta diintii allana maqlay qalbigii marka wuxuu noqdayba sida miro wanaagsan oo dhul ugub ah oo cosob a ah lagu riday biyana lagu rusheeyey maxaan ka rajaynaynaa inuu soo baxo markiiba qalbigiisaba iimaankiibaa ka soo baxay wa biayi shayin arsalaka qaala wuxuu yidhi bisilati اlarxaami wakasri whaani sanamkii oo la burburiyo an yuwaxid allaha in ilaahay la waaxido weeyaan oo laa yushrik bihi shayan aan waxba lala wadaajinin qultu waxaan ku idhi faman macaka calaa hada arrintan yaa kuugula weheliya ma keligaabaa tahay qaala wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam xurun wa cabdun intaba ayla socdaan qof xor ah iyo qof addoon ahba camar baa wuxuu yidhi wa macahu maalintaa nebiga waxaa la socday salawaatu اllah wasalaamu caleyh dadkii rumeeye ka mid ahaa abu bakrin wa bilaal labadaasaa ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi marka qultu waxaan ku idhi innii muttabicuk anigu waa ku raacaya waa ku rumeeyey tawxiidkii baa loo qabtay qaala nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la hadlay marka maxaa yeelay diintu waa qarsoodi wey waa qarsoodi qofka soo islaama waa layska warhayaa hebel waa muslim haye khalaas ishaasaa layska fiirsanaya wax kaloo laysu tari kara ma leh ninkani waa duuflaal oo bannaanku ka yimid carabina waxay isku xurmaysa waa qabiil reeraha meeshaa deganna ka mid maaha hadduu hadda islaamnimadiisii caddaysto kulligood waa ka wada adag yihiinoo waa dilayaan laakiin abubakar reer baa looga baqanayaa bilaal isagu waa tuuba rafaadayba waad garanaysaanoo axad axad ku hayn jiray sidii loo dilayey marka nebiga calayhi salaatu wasalaam taluu siiye wuxuu ku yidhi innaka adigu lan tastatiica daalik arrinkaa ma kari karaysid yowmaka haada maalintaadan oo tan ah alaa taraa sowma aragtid xaalii aniga xaaladayda waxaala naasi dadka ilaahay rumeeye xaaladooda sowma aragtid maanta waxaan ku sugannahay dhibkana haysta walakin irjic islaamnimadaadii la laabo soo islaamay noqo ilaa ahlika ehelkaagii u tag faidaa samicta bii haddaad aniga i maqasho qad dahartu inaan soo baxay fatinii ii imow inaan soo daahir noqday oo arrintaydii shaaca ka soo baxday oo dadkii wada ogaadeen oo aan soo qaalib noqday ama aan soo hijroodaba arrintaa haddaad maqasho ii imow qaala wuxuu yidhi fadahabtu ilaa ahli ahelkaygaan isaga soo laabtay waqadima rasuulu lahi sal la alay sm muddo saddex iyo toban sanuu nebiga sii joogay meeshii waqadima rasuulu lahi sal slam almadiinata nebigu wuxuu yimid calayh salatu wasalaam magaaladii madiine ahayd wa kuntu fii ahli aniguna reerkaygaan ku maqnaa markaa ayadaa fajacaltu atakhabaru alahbaar waxaan ahaa mid wararka raaraadiya xaalada nebiga alayh salaat wasalaam maalinba meeshay marayso maxaa soo kordhay maxaa islaamkii ku soo kordhay maxaa soo degayo qur'aana xaaladda iga warrama waasalu nnaasa dadkan weydiin jiray xiina qadima almadiinata magaalada madiine markuu yimid xataa qadima nafaru min ahli almadiinata magaalada madiinuu yimid qolo aniga qabiilkaygii iyo reerahaygii ah baa magaalada madiine tegey anna waa raacay macnihi faqultu markaasaa cafwan dadkiibaa tegey way ii soo warameen faqultu waxaan ku idhi maa facala hada arajul اladii qadima اlmadiinata reerkii markay tageen magaalada madiina inaan warka awal dad kalu ka maqli jiray waxaan warbaahintan sidan ana ma jirin qof socotoo beri socdaad arkaysaa markaasaad leedahay ii waran oo adduunyadii ka waran oo meeshaa ka timid ka waran oo maxaad maqashay iyo saasaa wax laysku maqli jiray marka reerkaygii qaar ka mid ahaaba baxay oo magaalada madiine aaday waaba soo noqdeenba faqultu waxaan ku idhi maa facala hada arajul aladii qadima almadiinata muxuu sameeyey ninkan magaalada madiine yimid faqaaluu waxay igu dhaheen annaasu ilayhi siraacun dadkoo dhan baa u degdegaya oo iimaankii la imanaya waqad araada qowmuhu qatla qowmkiisana waa ka soo cararay oo inay dilaan bay damceen falam yastatiicuu dalika arrinkiina maysan karin inay dilaan ah faqadimtu lmadiinata warkii haddaan maqlay ballantii horena aan ku taagnaa faqadimtu lmadiinata waa soo baxayo magaalada madiinaan imid fadahaltu calayhi nebigaabaan u soo galay faqultu waxaan ku idhi yaa rasuul allah inan waa muslim saxaabi ah atacrifuunii ma i garanaysaa aniga saddex iyo toban sana ka soo wareegay qaala wuxuu yidhi nacam haa waa ku garanaya anta aladii laqitanii bimaka adigu waxaad ahayd kii maka igula kulmay ee saxaabiga ahaa qaala wuxuu yidhi faqultu yaa rasuul allah markaasaa marka cilmi uu ka qaadanaya waxaan ku idhi rasuulkii allow akhbirnii iiga waran camaa callamaka allaahu waajhalu su'aal gaaban islaamkao dhanna koobaysu nebiga calayh salaatu wasalaam u bandhiga wuxuu yidhi akhbirnii iiga waran camaa shaygii callamaka allah ilaahay uu ku baray oo waajhaluhu anigana aan jaahil ka hadde waxa ilaahay nebiga baray waa islaamkii oo dhan wuxuu jaahil ka yahayna waa islaamkii oo dhan lanna maxaa yeele maalintuu soo islaama ugu dambaysay faahbaranii nebiga ahbaranii wuxuu iiga warramay can isalaati salaadihii iyo xiliyadoodii qaala wuxuu yidhi ina waa ka dembeeyeen isaga salaadaha qaala wuxuu igu yidhi salli sabxa salaata subxi waxaad tukataa salaada subax uma aqsir haddaad tukatidna salaad kale ha tukanin bacda salaati subx dabcan labada ragcadood ee ka horeeya salaada subax qofkay seegto bacda alfajr waa tukan karaa laakiin salaad kale maya hadday sabab aynan aqsir can isalaati weeyaan salaaddii ka hayso xataa tartafica ashamsu ilaa ay qoraxdu kor noqoto qadra rumxin waran joogii fainaha maxaa yeelay sababta lainoogu diidaya bacda salaati subxi inaanu tukanno khaasatan markay qoraxdu soo baxayso waa maxay fainaha qoraxdu tatlucu way soo baxdaa way soo dhalataa weeye xiina tatlucu markay soo dhalanayso bayna qarnayi shayaani shaydaanka labadiisa geesood dhexdooday ka soo baxaysa meeshan maxaad haysataa shaydaanku inuu laba geesood leeyahay sawiradan ay sawiraan gaalada qudhadkooda laba geesood bay u yeelaan soo maha mhm. marka laba geesood buu leeyahay mhm. wax shaydaan arkay oo ka warramaya weligay ma arka idinku haddaa aragteen ma garanaya <laughs> qofkii arkay bay u taallaa laakiin halkan waxaa noogu taalla inuu laba geesood leeyahay marka nebigu era calayhi salaatu wasalaam tatlucu way dhalataa xiina tatlucu markay soo dhalanayso bayna qarnay shaytaani shaytaan labadiisa geesood dhexdooda oo maxaa loola jeedaa xilliga macaani badan bay culimmadu ku fasireenoo waxaa ka mid ah xilligaasi waa xilliga suxaradu ay sujuudaan suxaradu way sujuudaan shayaadiintayna u sujuudaan dhinaca bariga ah ayayna u sujuudaan qoraxdu meeshay ka soo baxayso isagu ka xiga halkaasay ugu sujuudayaan saxrada saaxir walba sidaas weeyaan xaaladiisu marka nebigu calayh الsalaaة wasalaam wuu noo waramay xiina xata tartafica الshamsu fainaha tatlucu qoraxdu way soo baxdaa xiina tatlucu markay soo baxayso bayna qarnay shayطaan waxiina idin wakhtigaa qoraxda ay soo baxayso madaxiina way la soo baxday kulligeedna ma soo wada bixin ama wax yar bay soo wada baxday kulligeedana kor ma soo noqonin xilligaa isaga ah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxiina idin yasjudu lahaa waxaa u sujuuda alkufaaru gaaladii uma salli dabadeedna tuko fa ina salaata marka ay qoraxdu soo kor noqoto oo qadra rumxin soo kor noqoto iska tuko weligaaba faina asalaata mashhuudatun waa mid mashhuudaho lasoo xaadiro wey oo maxduuratun lasoo xaadiro xataa oo waxaa loola jeedaa waa salaadii duxadii xilligaasay bilaabanaysaa ilaa qubayla duhr intaa waa tukan karaysaa marka qubayla duhri la marayo duhurka hortii nusa saaco shan iyo afartan daqiiqo wixii ka horeeya duhurkii xataa tastaqila adillu ilaa ay noqoto qoraxdii birumxi macnuhu waa maxay shay walba iyo harkiisii markay isku baaba'aan oo qoraxdu markay korkaaga taagan tahay waddankeenni baynu joognaa qoraxdu markay dushaada taagan tahay harkaaga aawe markuu qoraxdu soo baxaysa bariga ay kaa jirto harkaagii galbeed buu jiraa soo maaha markay dhacayso galbeedka ay kaa jirtana harkaagii wuxuu aadayaa barigii laakiin markay dushaada taagan tahay harkaagii aawe adigu kugu taagan yahay macnihi adiguu kugu dhex baaba'ay xilligaa isaga ahna salaada ka haysuu yiri nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay sababtu maxay tahay sababtii buu noo raaciyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma akhsir ka hayso can isalaati fainahu maxaa yeelay watigaa xiinaidin watigaasi fainahu xiinaidin wakhtigaasi tusjaru jahannam jahannamaa la huriyaa lafdi kalena wuxuu odhanaya albaabada jahanamaa la furaa faida aqbala alfayu haddii harkii dhinacii bariga uu aado maxaa yeele duhurkii wixii ka dambeeya qoraxdu xaggey aadde dhinaca galbeedkay aadday harkaagiina xaggee aadaya dhinaca bariguu aadaya abcan marka faidaa aqbala alfayu haddii har aad yeelato fasalli tuko duhr iyo waxaad tukan layd wixii ka horreeyey sunno ahaaba faina salaata mashhuudatun maxduura xataa tusalli alcasra ilaa casr laga gaaro uma aqsir salaaddii casr tuko markaa casr tukatana uma aqsir sidii fajarkii oo kale weeye ka hayso can isalaati oo dhan xataa taqruba ashamsu ilaa salaad sabab leh mooyaane oo maalan laba ragcadood markaa masaajidkii soo geshi taxiyatulmasjid ah waa inaad tukataa waad soo weysaysatay caado waxaa ku ahayd ragcatay alwuduu inaad tukato waad tukanaysaa wahaakada xataa taqruba ashamsu ilaa ay qoraxdu ka dhacdo fa inahaa qoraxdu taqrubu waa dhacdaa bayna qarnay shaytaani sidii xilligay soo baxaysay oo kale waxiina idin xilligaana yasjudu laha waxaa u sujuudaya alkufaar qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan ku idhi yaa nebiy allah falwuduu'u xadinii canhu weysadii bal iiga waran iyadana salaadihii o dhan marka loo sheegay iyo xiliyadoodii qaala wuxuu yidhi weysadii iiga waran faqaala nebigu wuxuu yidhi weysadu waa wax wanaagsan in lala yimaado weysaduna dembigaa lagu dhaafaaba sideedaba weysadu waa nuur weysadu waa iimaan qaala nebigu wuxuu yidhi maa minkum idinka mid ma aha rajulun qof eh, yuqaribu wuduu'ah loo soo dhoweeye weysadiisii ama damcaba inuu weysaysto weeye oo markuu weysaysanayo gacmihii buu dhaqayaa soo maaha fayatamadmadu waa luqluqanaya oo wayastanshaqu sankiibuu biyihii gelinaya fayastanfiru sankiibuu biyihii ka soo sayraya madmadadu waa luqluqashadii istinshaaqu waa biyaha oo sanka kor loo qaadsiiyo markaad tiraahda ee sanka kor aad u qaadsiiso istinhaarkuna waa biyaha oo sanka laga soo sayro oo halkaana fawaa'id badan baa ku jirta istinshaaqa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ammaanay ilaa qofka sidaa yeela kharat way hoobataa khataayaahu dembiyadiisii khataayaa wejhi wejigiisa wax allaale wixii dunuub ahaa wa fiihi afkiisa ahaa wa khayaashimihi hanqalaalkii weyaan khayaashimku waa dhanxanaga kor hanqalaalka ah wixii dunuub ahaa oo dhan luqluqashada iyo sandaarsiga waxaasoo dhan ay la tegayaan uma idaa hasala wajhahu markuu wejigiisa dhaqo kama amarahu llahu sidii ilaahay u faray oo macnu waa maxay wejiga halkaa ka soo bilow ilaa dhinaca kale ilaa dhinaca xagga kore ilaa iyo garkaa inaad dhaqdid baa la doonaya inta udhaxaysa ilaa kharad wejiga sidaa uma dhaqo qofkii ilaa hadduu dhaqo kharad khataayaa wajhihi wejigiisa wax allaale wixii dunuub ahaa oo dhan baa hoobanaya min atraafi lixyati lixyadiisii xaggeeda hoose ayay ka hoobanayaan maca almaai biyihii bay la hoobanayaan macnu waa maxay markuu sidaa u dhaqo ee uu biyihii iska sayrayo way la daadanaysaa lafdigii kale xadiidka abu hurayre wuxuu odhanayay maca almaai aw maca aakhiri qatri ilmaa biyihii bay la hoobanaysaa wixii dunuub ahaa ama dhibicda u dambeeya ee wejigiisa ka dhacda ayay la hoobanaysaa marka nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam uma yaqsilu yadahu qofku waa dhaqayaa gacantiisa ila lmirfaqayni xusulkii ama jiqilkii waxaa tiraahdeedba intaasaa waajib ah qofku inuu intaa hore dhaqo keliya ayaa laga doonayaa wax intaa ka dambeeya waajib maaha intaas lanna aayaddii qur'aanka ahaydna ilaahay sidaasuu nagu amray xadiidka nebigana sidaasuu ahaa salawaatu ullah wasalaamu calayh ilaa kharad gacantiisa hadduu intaa dhaqo kharad khataayaahu yadihi gacantiisa wax allaale wixii dunuub ahaa oo dhan baa hoobanaya min anaamilihi farihiisay la hoobanayaan